أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد xadiidkii u horreeyey baan ku soo jirray matnigiisi insha allahu alxadiiu اlأwal xadiidka u horreeyo axaadiitii arbaciinka ka mida marwiyun can amiiri اlmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii ayaa laga wariyey abi xabsin libaaxa aabihii ah ama libaaxabu ahaa cumar bna khadaab radia allaahu canhu cumarkii ina khadaab ahaa qaala cumar ibnu khadaab baa wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi kalaama rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay rasuulku innama alacmaalu inamaa sixatu alacmaali acmaasha asixitaankeedu ama acmaashubaada kaamil noqoshadeedu binniyaati niyo ayay ku sugnaadaan camal aan niyo loo helin kaamil ma noqon karo ama maba ansaxi karaba wa innamaa likulli imri'in ruuxii la arkaba waxaa u sugnaaday maa nawaa jazaa'a maa nawaa wuxuu niyooday hawaabkiisii iyo abaalmarkiisii ayuu leeyahay faman kaanad marka ninkay ahaato miiaal miihaal buu nabigu soo qaatay sala allahu calayhi wasalam faman kaanad ninkay ahaata hijratuhu hijradiisa socodkiisa bilaaddiisii uu ka tegiyoo bilaad kale uu aadi ila allaahi ilaahay intii ka hadday ahaatay iyo wa rasuulihi wa ilaa rasuulihi niyatan wa qasdan xagga niyada iyo qasadka iyo ujeeddada danta uu leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisabaa u gargaaridooda iyo diinta garibtaaggeeda hadday tahay in tansurullaha yansurkum fahijratuhu ninkaa hijradiisu ila allahi warasuulihi xukman wa sharcan wa hawaaban wa jazaa'an ninkaa niyadiisu waxay ahaanaysaa mid ilaahay waayo markaas uu aqbalo oo uu ictibaariyo ahay rasuulka waa de marka xaggiisa waa de markaas laga aqbalo waman kaanad ninkay ahaata hijratuhu hijradiisu waa de ninkay ahaata lidunyaa adduunyo yusiibuhaa uu soo helahay ganacsiyo adduunyo uu raadsanhayo ow imra'atin islaam yankixuhaa uu soo guursanhayo fa hijratuhu ninkaa hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi wuxuu u hijroodayn buu ahaan hayaa xadiidkii horaan u soo marran u laqmaynay waxoogaa maqalkaa xumaa baa la yidhi xadiidka si fiican lama maqli waxaan ugu calinhay rawaahu xadiidka waxaa wariyey imaama almuxadisiina labadii muxadisiinta muxadisiinta labadoodii imaam ragga muxadisiinta ahaa labadoodii imaam labadaasaa warisay ka koobaadi abuu cabdilaahi muxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu muqiirata ibnu bardisbah albukhaariy bukhaarigaa u dambeeyo ee bada nisbadiisa oo magaalada bukhaare loo nisbeeyey buu iska mashhuur yahay oo nin walba bukhaari buu iska yidhaahdaa magaciis iyo ka awowgiiyo ka aabbihii iyo haba yaraatee waayo dhalashadiisiyo meeluu toona qariib bay agteenna ka tahay sida in badan haddii dadka la weyddiiyo abubakrin isidiiq ay u wada garanhayaan khaliifkii nabiga calayh salatu salaam ugu horreeyey laakiin magaciisii ka abii haddii la weyddiiyo in badan madaxa la yar la laminhayo camal sidii oo kale weeye marka bukhaari oo imaamkii baa dee muxadisiinta imaamkii ugu weynaa ah iyo imaamkii labaad oo muslimoo asagana xerowgiisii ah imaamulbukhaari ninkuu ka qalinjebiyey macnaha imaam muslim imaam bukhaari buu ka qalinjabiyey baadle markaa u ardaygiisii uu yahay wa abulxuseen muslim ibnu xajaaj ibnu muslim alqushayriy annaysaabuuriy xaggay ku wariyeen xadiidkan fii saxiixayhimaa labadoodii saxiixa dhexdiisay ku wariyeen alladayni labadaa saxiixa humaa labaduba asaxulkutubi kutubbaade kan ugu ansaxsan ah kutubtiida almusanafati la tasniifay kutubba la allifo kuwii u ansaxsanaa labadii ahayd cindanaa ahlusunna waljamaca haddaan nahay kuwa ugu ansaxsanaa kaasay baade marka yaaxadib ku soo saareen waxoogaa shiicadu sida kitaabadooda ayaga waxay leeyihiin intaan meel kale la gaadhin kutubo la yidhaahda alarbacatu shariifa oo ayaga ictimaadkooda ugu weyn ah kutubadaasaynan inagu aqoonin amaynaan u tirsanin bayna ayaguna kuwan ayna u liidahayaanayna u tirsanhaynin uma tirsana imaam bukhaari iyo imaam muslim iyo uma tirsana macnaha muctamad saasa uma ah sidaa darteed markaas kolkaa la leeyahay asaxulkutubi almusannafa waa cinda ahli sunna agtoodun bayna amaa iyaga cinda shiica kama ah heerkaa kama joogaan asaxulkutubi almusannafati la tasniifay kitaabkii munazelkaa meeshaa ku baxay asagu waa munazele musannaf lama yidhahdo ama mu'allaf lama yidhaahdo waa kitaab munazal marka xadiidka haddaan dib ugu laabto macanihiisa cumar ibnu khadaab waan garanaynaa khaliifkii labaad oo islaamku baade marka ummaddan muxamadiyada ay lahayd weeye mashhuurkaa diinta islaamka aad u quweeyey abi xabsin kunyadana nabigaa lagu bixiyaa layidhi sala allahu calayhi wasalam horaan u soo libaaxa aabbihii ama isagaaba libaaxaba wuxuu yidhi marka nabigu wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam innama alacmaalu binniyaat ilan hor u yidhi musanifku u soo sheegay nabigeennuuna uuba sheegtay sala allahu calayhi wasalam oo uu yidhi waxaa la igu khasisay baade markaas ama la isiiyeyba bijawaamicelkelim axaadiitii noocaasa ah ee nabigeenna lagu khasiso jawaamiculkelimkahay inaan arbaciinka ku soo gaaban buu imaam nawwina sheegay jawaamiculkelimkii bilowgiisii weeye innama alacmaalu binniyaat hadal un ka kooban oo ka guda weyn si lagu helaa way adag tahay acmaaloo dhan ama xagga asixidda ama xagga kaamilnoqoshada ama xagga hawaabka haddii acmaashii sharci la yidhaahdo iyo haddii caadi la yidhaahdo intaba niyay u baahan yihin cilmigii sharcigaa hadduu niyala'aan noqdo maba kaa ansaxayo ama maba kaamiloobayo cilmigii caadiga ahaa ee waxaan leehay camalkii caadiga ahaa hadduu niyala'aan noqdo awaab iyo ajir isna kama helaysa hawaab iyo ajir kama helaysa balka sharciga asaga waaba layska garana camalka caadiga ah waxaa la yidhaahdaa oo qaacido guud ah anniyaatu tajcalu alcaadaati cibaadaat niyooyinku waxay ka yeelaan caadaadkii cibaaday ka yeelaan niyooyinku caadaadka cibaaday u beddelaan tusaale ahaan waad cunaysaa maxaad u cunaysaa liquwati daacati illaah ee nin iska cuno shahwadiisa kolla waad cunleed moogtahay nin shahwan wax daaqi ma tiid waad seexanaysaa maxaad u seexanaysaa hadhow baa salaatuleyl u kaday salaatuleyl baa hadhow u kaday aad ilan ma soo jeedi kartide aad u seexati ama maalinkii baad qayluushan siduu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam soomka waxaad u gargaarsataan suxuur inkastoo xadiidka sanatusiinta horbannayn laakiin waa macno ahaan waa saxiix soomka waxaad u gargaarsataan suxuur qiyaamulleylkana waxaad u gargaarsataan qayluunatu nahaar maalinkai ruux haddunaan marnaba indhaha isku qabanina adduunya un caydhinhayo habeenkii meenuma ku fitiragan maahayne siduu qiyaamule lagu istaagaayo way adag tahay marka qayluushii waxaad ugu tala gashay aawa qiyaamuleylkii aad u gargaarsatay ama fiidkii baad seexatay bacda salaat alcasha yaan lasii yaan la soo jeedin waa ku nabiga alay slam ama la karhanhayey ayaad u seexatay waana caade sooma aragtid liqiyaamileyl waa waa cibaaday noqonaysaa caade ahayd waan isgarab jiifnaa dadkan is wada garab jiifa bes markaas isgarabjiifkeenna ninna waa lagu xuliyooda cibaadada inuu u kaco oo u gargaarsado ninna hadda shahwadu su gudanaa uu iska seexday wakaahad caadadii marka niyadii baa cibaada u beddashayba anniyaatu tajcalu alcaadaati cibaadaat camalku hadduu sharci yahayna hadda iska baddaa waad garanaysaan camal sharci ah niyo la'aan inuusan ansaxaynin marka niyadu culimmadu laba macno umbaa loo isticmaala xagga sharciga niyadii laba macno macnaha koobaad oo macnahii inta badan ama kitaabka ilaahayba uu ku idlaaqo uga jeedo ama sunnada nabigaba calayh salaatu wasalaam ama salafkuba inta badan kolkii niye la idlaaqo uu ku dheci jiray waxaa weeye tamyiizu lmaqsuudi bilcamal niyada waxaa looga jeedaa tamyiizu lmaqsuudi bilcamal camalka aad qabanayso ilaan sababunbaa kuu keenay inaad camalkan la timaaddo ciddaad camalkan ula jeeddo taas oo la soo cahay camalka inaad lilaahi waxdah aad ula jeeddood mukhlis tahay ikhlaas inaad ligayri illaahi uga jeeddo inaad lilaahi waligayrihi uga jeeddo in lagu kala saaro waata qur-aanku in badan iraadana ka cabirahayo waman araada alaakhirata wasacaa lahaa sacyaha man kaana yuriidu hawaaba dunya man kaana yuriidu alaakhira ahay kolka in laga cabirahayo niyada noocanaa loo jeedaa waata uu nebigu leh alayh salatu slam xadiidkii saxiixa sanadyo kala duwan iyo shawaahid buu le xadiidku waa saxiix xasanba waa ka jecsan yahay man kaanat iddunya adduunyadu ninkay tahay hammahu murugtiisa riwaayinka barhkoodna niyatahu buu toos uga cadiray nabigu alayh isalaatu wasalaam man kaanat iddunya ninkay adduunya ahaato niyatahu dantiisa iyo maqsuud camalkiisa iyo shaqadiisa ugu badan ninkay adduunyo tahay farraqa allaahu shamlah umuurihiisa ilaahay waa kala geeya riwaayinka barhkoodna farraqa allaahu jamcah umuurihiisa waa isla macnauna ilaahay waa kala geeyey adduunyo waaduleryin meel hebl meel heblaa ka jaban meel hebl maxaybaa kana meel hebl kanba ka soo waxayba umurahaaga waa laga kala tegsiinhayaa waa xadiis suganoo saxiixa wajacala waayo faqrahu bayna caynayhi faqrigana labadiino dhaxdooda loogu dhejin waayo macnaha wuu kal gubanu faqriga muu ka cabsanu baabur hebel baa ka noqon iyo maxaybaa ka noqon xoolaha meel ku baabi waa lagu dhexi iyo maxaybaa dad ku dhiman iyo faqrigun baa lagu sii dayn macnawi ah oo unan harsanaynin walam yaatihi min addunya ilaa maa qudira lah adduunyadana wuxuu loogu talagalay bas inuu ilahay quso inuu wax kale ugu daro raje lagama qabo saddexdaa kelimuu u sheegay nabigu calayh isalaatu wasalaam ninkii camalkiisa shaqadiisa muhimkeedu ay tahay un adduuniyo saddexdaa saddexdood bilcashri muxuu nebigu calayh isalaatu wasalaam waman kaanat alaakhiratu niyata riwaayinka barhkoodna baa ninkay niyadiisa iyo dantiisa camalka uga jeedaay ninkay aakhiro tahay jamaca allahu shamlah umuurihiisa ilahay baa usoo kookooba soo abuuray ilahay baa umuurihiisa usoo kooba wajacala hinaahu fii qalbih qalbigiisana qanaacaaba alla ku arsuqay alqinaa qina nafs sida xadiidkii kale nebigu yidhi calayh wasalaam hodantinimadu ma ah maal qabeennimo hodantinimadu waa qalbiga qanaca inuu ilahay ku siiyo wax yara alla kugu anfaca nicmo ah inuu ilaahay ku tuso ood ku qanacdo ilaahw nicmo na sii nase garansii baa leh nicmadiiba haddaadan garanin eed umaad ka sii qaadi indhahan baa taagi meel baa wel heblo ku dhintay iyo meel baa maxaybad waay iyo maxaybaa bad ku dhintay iyo maxaybaa ka dhihi iyo baba seexan kara habeenkii wel walba la seexan layaa meeshuu kii waxoogaa ayar iska hele ku qanaaca caawul iskaba hurdo iskaba raaxaysan yahay kana wel walbuba la kadeedan yahay adduunyadii baaba kadeedaysaba wajacala wayo marka hinaahu fii qalbi waatadhu dunya wahiya raaqima buu nabigu calayh salaatu wasalaam adduunyadu intii looga talagalay risqigiisa ila ilahay baa rasaaqa intuu ugu talagalay asagoo la abuurinba inuu adduunkan ka alfado ayadoo sanbaadhaysan buu ilahay u keenhaya meeshay dooniba ha ahaatee marka camalkaaga waxaa la doonayaa niyadaada suu nabigu ugu ducaystay allaahumma laa tajcal iddunya akbara hammina ilaahayow niyadaannada weyn iyo himigaannagi qasabkaannaga weyn adduunyahun ha ka dhigin siduu ugu ducaystay ma aha inuu murugtaadu iyo niyadaadu inay adduunyahun ahaato caawo waad seexan adduunyaad ka murugsataa waad soo toostay adduunyahun baad u kallihi maanta waad joogtaa waad xisaabtan adduunyahun baad la xisaabtan haddii aad diintaadii waxaaba kaaga soo hadhayba waxoogaa salaado oo kudhubsi ah kudhubsi ah oo sakaraad ah oo aad iska soo tuurin markaa oo lagama yaabo salaada nabigu xadiikiisa aha sal اlahu alيه wasalam asraqu الnaasi aladii yasriqu salaatah dadka ugu tuugsan waa midka salaaddiisa xadhay oo waa mahay waa midkaan rukuucda iyo sujuudda iyo salaadda arkaanteeda dhammaystiraynin degdeg lahay qurqurqurqurqurbu kasir iska baxay kaasaa dad ugu asraqsan buu nebigu calayh salaatu wasalaam marka niyada noocaas ah taa maxaa la yidhaahdaa tamyiizu lmaqsuudi bilcamal waata inta badan qur'aanka iyo axaadiidta iyo in badan culimada selafkii ay ka idlaaqaan wey ta labaadi waa midda haddeed acmaashiina la aragtaan oo dhan baa nimanka inta badan ay ku kala baxayaan oo ikhlaaskii camalka iyo inaad wax kale ula jeedday oo haddana camalkaagii wax kale aad la wadaajisay haddeed ama dan kaleba uga jeedday ooda alla aad uga jeedin eber uu noqon ama camalkii caadiga haddaad ula jeeddaay uu cibaado isu beddelaysaan hore buu sheegaynay ta labaad waxaa weeye oo niyada loo isticmaalo tamyiizu اlcibaadati can اlcaada cibaadadii caadada in laga sooco wa tamyiizu lcibaadati bacdihaa can bacdi cibaadadii ayada lafteeda la kala sooco caadadii in cibaadada laga sooco labada nin musqushay wada galeen way wada qabaysanhayaan mid janaabu ka soo qabaysanhayaa midna wuu soo kululaado wuu iska qabaysanhayaa ama wuu yar wasaqaysan yahay wuu qabaysanhayaa nin qabayskiisu waa caada ninna qabayskiisu waa cibaada cibaadu noqonaya gabadhana caadadii baa ka go'day way qabaysanaya asalaadii tukatid bay leedahay waajib iyo iska koryeelaysaa way qabaysanaysaa tanna aayar bay way soo yar kullaatay iska qabaysanaysaa mida cibaaday haysaan midna way caado wey midna caado wey labadan ruux masjid bay soo galeen midi waxoogaa wuu soo kullaaday masjid buu iska harsanhayaa midna itikaaf buu niyooday waa isgarab fadhiyan haddana way sheegaysanayaan midna cibaadu ku jira ajir baa u socda ninna waada marka wadaad iska harsanhayo wey oo caado isaga fadhiya tamyiizu alcaadati can alcibaada cibaadadii haddana wa tamyiizu bacdihaa can bacdin cibaadadii oo qaarkeed qaarkii kale laga sooco oo waa maxay salaad duhur baad tukanaysaa ilaan hadda salaaddii rubacay waxaa laga yaabaa salaad duhur casr waaye waxaa lagu leha cishe mid walba inay qalla yihiin baa suuragal ah mid walba waa afar ragcadood marka taa tukanayso inaad macnaha duhurkii ama aadniyooto ama casarkii ama aadniyooto kolbes waa wada farad ama waa salaadba hadda rabta ragcadaaba ha u qaybinin salaaddaad tukanayso inaad duhur tahay inaad casar tahay inaad gooni u niyooto weliba imaamu nawowi iyo ibnu xajar iyo waxay leeyihin waxaaba laga sii qaadan taas tacyiinkeed dambe jumlada dambe inama alacmaalu binniyaat wainamaa likulli imri'in maa nawa ilaan macnihii jumlada hore laga faa'idaystaba in lagu soo celiyo ma ah hadalkana sidiisaba aayadaha iyo axaadiita kulliba inuu hadalku macno yeesho inuu macno la'aan yahay mar walba waxaa la hormariyaa qaacida guuda hadalku inuu macno leeyahay gaar ah oo waxaa la yidhaha wata'siisu wlaa min atawkiidi macno gaar oo la faa'iideeyo oo bilow ah macno hore lagu adkayn ka cajo badan waa qaacida guda xataa fuqahadu ay wadaagsadaan xataa ninku hadduu islaantiisa yidhaahdo waan furay oo waan furay macnaha tawkiid iyo ta'siis meesha lugtay la geli meel kastood joogtaba waxaa kaloo la midoo la yidhaahdaa marka walifaadatu wlaa min alicaada in hadalkii hore lagu soo celiyo waxaa ka faa'iido badan ka qiimo badan war faa'iido leh oo yimaada walifaadatu wlaa min alicaada hadal faa'iido leh yaa ka khayr badan hadal kii hore lagu soo celiyey sidaas darteed wainnamaa likulli imri'in maa nawaa jumlada dambe cibaadada la kala soqsoogay kaasayba ayaduba sii caddaynaysaa ku tusin hadda bilmithaal maalin soomaa laguu lahaa oo aad nadartay maalin soomaa laguu lahay oo kafaaro ah maalin soomaa laguu lahay oo soomkaa tagay oo qaddo ah inaad soonto markaa damacdo kaa niyoon lahayd inaad gooni baad marka u niyooto kaana loo bahan yay waa maalin soomkii camal noocaas oo kale tamyiiz اlcibaadati bacdiha can bacdi marka cibaadadii haddii sidaas loo kala duwo oo niyadii baad le marka ay u ansaxdo in la aqbalay noqonaysaa haddii ay daahirka waafaqdo yacnihii sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam ilaan camal wal kasta oo sharciga ah waxaa laga firin laba qaybood daahir iyo baatil laba xadiid baa isu keenay marka waxay yidhahdeen sunnada nabiga o dhan ba labada xadiid baa ku filan lahayd xadiidkani xaggii baatinka camalkan aad qabanayso lilaahi haddaadan u qabannin oo amaad cid kale darteed u qabatay ama ma ahee baad ilaahay hayrkii aad la wadaajisay bas wey haddaad dad kale u qabatay iga baddaa haddaad ilaahay la wadaajisayna marka man camila caamilan ashraka waayo macii hayrii taragtuhu wa shirkahudii uu lahaa ilahay xadiidqudsigii buu noqonayaa eber buu noqonaya camalkaas marduud hadduu dad kale u qabtay dartiina hadde kaba sii daran dadkii baad wuxuu doonaan ilahay wax weyddiisan maysa waa haddii waa xaggii baainka inaad ilaahay dartii u qabataan marka loo baahan yahay xaggii baainka wey xagga daahirkana waa inuu hadda sharcigii waafaqo oo man axdaa fii amrina maa laysa minhu tii soo geliyo haddii aad ilaahay dartii u qabanayso laakiin uuna camalkaagii shareecada waafaqsanayn asaguna marduud buu noqonaya marka camal kastoo dhaqo daahirka waa inuu shareecada waafaqo baadinkana waa inuu ikhlaas noqdo labadaan buu saxe ku noqon karaa wax kale ma suulagelahayaan wax kale macno kale ma suuragelahay marka waxaa kaloo baade marka meeshay ku jira maadaama oo niyadii shaygii baade ugu cajibta bannaa oo mar walba in la ilaaliya ay tahay u baahan miaal buu hadda nabigu buxiyey calayh salaau wasalaam nin baa hijrooday ilaahay dartii buu hijrooday nin baa hijrooday islaam buu raadsaday nin baa hijrooday adduunyuu raadsaday saddexdadaan waxaa laga yaabaa saddexdiiba ka soo qaada inay wada socdaan ku islaam buu leeyahay aad soo nikaaxsatid kuna wuxuu leeyahay waxoogaa ganacsi aad meel ka soo qaadatid kuna ilaahay darti iyo diinta darteed buu hijroonhayaa innii muhaajirun ilaa rabbii yaa ka dhab ah kani muxuu yahay waa muhaajir kanna muxuu yahay waa khaadib kanna muxuu yahay waa taajir korkiina way wada socdaan kani waa muhaajir waa ninkii diinta ilaahay dad u hijroonhay oo diinta u hijrokeedu waxay noqonaysaa min daari اlkufri ilaa daari اlislaami min daari اlbidcati ilaa daari sunna min daari اlfisqi wاlmacصiya way markaa ilaa daartii baad markaa iyaduna macsiya la'aan tahay inuu ninkani u hijroonhay waxay kaloo noqon kartaa naftiisii baa ku badbaadi weyn naftiisiibuu marka la badbaadahaya maalkiisii baa u badbaadi waaye maalkiisiibu waad marka la baqanhayaa waxaasoo dhan waa hijradii la ogolaahay sharcigeed bay noqonaysaa kulli hijradii sharcigayd kay noqonaysaa amaa tan hadda innagu inta badan aan hijroonne galbeedkiiyo meelaha loo sii ordi waxaan u malaynayaa waa bilcagsi intaa hadda la sheego hijradu ay ku bannaanayd midna ma ah adduunyon baa la raasanayaa gaalna loo raasday laga soo heliyayo laga waayaa dadna looma doonanin diinna looma doonanin dalna lama doonanin maxaa la doontay duuniyo oo gaal dabadii ku jirta ka soo heliyayo ka waayaaba ka soo heliyayo ka waayaaba ilaan wax kale inu doontaa iyada shaki kuma jira waad taas marka waa ninkii muhaajirka ahaa muhaajirka sharciga macno kalaa jira marka oo shareecadu iyaduna ku idlaaqday oo nabigu yidhi calayhi salatu slam xadiidkii bukhaariga waalmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu muhaajir waxaa la yidhaahdaa waxay alla ka reebay oo dhan ninkii kahajir ka tagaba waa macno kale isaguna socod iyo tantagidba ma ah adoo jooga magaaladaadii yaan maniyaadka o dhan iska ilaalinaysaa maamuraadkii la imanaysaa muhaajir waa lagu idlaaqi karaa wاlmuؤminu man aminahu الnaas wاlmuslimu man salima اlmuslimuuna min lisaanihi wayadihi wاlmuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu muhaajir waxaa la yidhaahdaa ninkii waxaa alla ka reebo dhan ka hada taana waa nooc muhaajirnimood qaadan ayada lafteedu oo macno weyn abaad kii adduunyada raadsanhayey asagu waa uu ku gabanhayay un waada marka hijiradane waxaa la yidhahdaa taajir waa nin soo ganacsanhayo adduunyo doontay suurana isu yeelhayo macnaa nin muhaajira kii sida yani hadda saxaabigii walow ibnu xajar uu leeyahay xadiidkan sababulwaaridkiisa ilan aayaduhu sababunuzuul bay leeyihiin axaadiituna sababulwaarid bay leeyihiin xadiidkan baa le sababulwaaridka in ahayn inayna ku caddayn laakiin cabdullahi ibn mascuud iyo rag lamida waxaa ka sugan saxaabi ay u bixiyeen baa de muhaajir ummi oo gabadh uu la heshiiye umuqays loolan jiray baa waxuu yidhi damca inuu guursado markaasaa waxaad inaad soo hijrootood ii timaadda mooyine ma guursan kartid gabadhii buu u hijrooday markaasaa saxaabada waxaa lagu dhejiyey muhaajir umu qays marka culimmadu in badan waxay ku idlaaqaan xadiidkanba waxaa uu sabab ahaa ninkaas umu baad u hijroonahay muhaajir umu qays aa muhaajir umu oo kala noqo ama si kale u hijrow alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab haddaad adduunyo u jeedda camalkaaga meel kasta mar haddaad allah iyo diin ula jeeddo rabbilciza waa ka warqabaa rablcuza waa ka warqabaa marka niyada in laska hagaajiyo wey xagga cibaadada iyo xagga caadadii oo cibaadad kugu isku bedel markaad niyo fiican la timaaddo labadiiba waa loo baahan yahay xadiidka labaad alxadii aani xadiidka labaad maa ruwiya can cumar ibn khadaab radia allaahu canhu ayda aydaa wuxuu raaciya xadiidka u horreeya cumar ibn khadaab baa laga wariyey kan dambana asagii un baa laga warinaya saasuu ayda u leeyahay aydan masdar wey noqonnayba inta badan culimmada ku laqmayeen laakiin waxoogaa ah, waa laqma xumo noqonnaydaas ilaa kuma aadana baade marka fasirka lafdiga masdarka aada yaciidu aydan wey noqosho ilahaa wey laakiin aan ku noqonnay oo ficil ahaan laga laqmeeyo maanahaan way isu teghaye laakiin kuma aadano mar labaad baan macnaha cumar ibnu khadaab wax ka warin haynaa wey alxadiiu aani marwiyun mid laga wariyo wey can cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu aydaa laabasho lagu noqday baa de werintii cumar ibnu khadaab wax laga warinhayay qaala inuu yidhi cumar ibnu khadaab baynamaa wakhtiyaalo naxnu annagu juluusun kuwa fadhiya aanu nahay cinda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay agtiisa baad annaga oo fadhina daata yowmin xilli maalin ah id wakhtigaaba dalaca waxaa soo baxay calaynaa korka naga rajulu nin baa nagu soo baxay shadiidu bayaadi iyaabi dharkiisa caddaantiisu aaday u daran yihin macnaha dharkiisuu aad u cadyahay dharkiisuu aad u cadyahay aad u dharcad shadiidu sawaadi shacri timihiisa madowgooduna aad u daran oo aad u tima madow laa yuraa aan lagu arkin calayhi ninka korkiisa aharu safari raadkii haba yaraatay una ka muuqanin oo wax rifrifnaan iyo boodh iyo waayo waayo markaas sabaadiya ka muuqato aynan jirin walaa yacrifu aan garanhaynin hu rajulka wa minaa xaal annagii naga mid yahay axadun axad garanhayana uusan jirin xataa jalasa ilaa uu ka fadhiisto ninkii ila nebiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga intii ka ah faasnada wuu tiriye ninkii rugbatayhi labadiisa jirib ilaa rugbatayhi ilaa rugbatayi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga labadiisa jiribbuu ku tiiriyey wa wadaca wuu dejiyey ninkii kafayhi labadiisa kaf oo gacmeed calaa fakdayhi calaa fakdayi nebiyi sal allahu calayhi wasalam nabiga labadiisa bowduu saa u saaray wa qaala wuxuu yidhi ninkii yaa muxamed muxamadow akhbirnii bal iga warbiha can ilislaami islaamku wuxuu yahay can ilislaami can maahiyati lislaami wa xaqiiqatih bal islaamnimada xaqiiqadeedu waxay tahay iga warbixi faqaala rasuululaahi baa wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam asagoo jawaabtii bixinaya alislaamu islaamku waxaa weeye an tashhada inaad qirto anhu shan iyo laa ilaaha laa macbuuda bixaq xaq mid uga caabudo inuusan jirin ila allaahu allahan waaxidkaa maahin wa ana muxammadan nebi muxammadna rasuulullaahi ergeygu alla soo dirsaday ummaddan waayo inuu waxyigii u gudbiyo uu u soo dirsaday inuu yahay ood qirto wa tuqiima wa an tuqiima salaata salaadana waa inaad oogto oo wejkeedii kaamilkaad ula timaado watu'tiya zakaata zakadana waa inaad dhiibto oo dadkii lahaa aad siiso watasuuma ramadaana ramadaanna waa inaad soonto wataxuja wa an taxuja waa inaad u qasato albaytbeytkii kacbadii in istadacta haddaad awooddo ilayhi ila albeyti kacbada intii ka ahwada sabiilan waddo saaad ku gaari lahayd hadday kuu sahlanaato inaad u qasado wey qaala baa wuxuu sadaqta run baa sheegtay qaala cumar ibnu khadaab baa wuxuu ihi facajibnaa waan la yaabnay lahu ninkan yas'alu wuu weydiinahayaa hu nabiga wayusadiqu wuuna u rumaynayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi haddana ninkii faakbirnii bal iga moxamed waxaan iimaan iimaanka xaqiiqadiisu wuxuu yahay qaala wuxuu yidhi markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam an tu'mina inaad rumayso weeye billaahi ilaahay ilaahay inaad rumayso weeye wamalaa'ikatii malaa'igtiisa aad rumayso wa kutubihi kutubta uu soo dejiye aad rumayso wa rusulihi rusushabaad marka uu soo dirsaday aad rumayso walyowmil aakhiri maalinta qiyaamada iman doonta ayadii wax ku dhex sugan ba aad rumayso wa tu'mina bilqadari qadarkii ilaahay uu xugmiye shay walba uu si u qadaray inaad rumayso khayrihi qadarkaa kiisa khayrka iyo wa sharrihi sharri lqadari qadarkaa kiisa sharkaahaba labadaba qaala wuxuu yidhi haddana ninkii sadaqa run baad sheegtay qaala wuxuu yidhi markaa haddana ninkii fa aqbirnii iga warbixid markaa nuxamadow can ilixsaani ixsaanku wuxuu yahay itqaan sugidda camalka la sugoo la yool gaadho bal wuxuu yahay iga warbixid qaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam an tacbud allah ilaahay inaad caabudo wey ixsaan haddaad dooni ka'annaka xaal aad la mid tahay taraa mid arkahu rabbiga ilaahay isagoo ku hor taagan saad noqon lahayd oo kale adigoo ah waa inaad cibaadada la timaadaa in lam takun haddaadan ahayn adigu taraa mid arkahu ilaahay haddaadan adu arkin fa innahu alluhu yaraaka asagaa kuu jeeda ku arkaba asagaa rabbigu kaa warqaba qaala wuxuu yidhi haddana ninkii faakbirnii bal iga warbixi baad cani saacati saacadda bal iga warbix dee qiyaamuhu waa ti dheerkeeda la ogaa'e fii yowmin kaana miqdaaru hamsiina alfa sanatin saacad baana leedahay kadaday u soo bixi wey wadaad dharka iska laalaabanaya waxbaan gadanloo futarogin intay ku dhacday Eh, wadaad la wadaadle markaas hashii soomaaliya caanaheedii cabinow kutaroganka dalka samaysan oo dhan baa lasusaa marka kadadaasaa saacad looga cabirahaya waa saacad kaday ku soo bal saacadda iga waran qiyaamadu qaala wuxuu yidhi marka nabigu calayh salaatu wasalaam almas'uulu midka la weydiin canhaa cani saacati saacadda ka laga weydiinoo muxamadihi biaclama kii ogaal badan ma aha minasaa'ili kana weyddiinhaya kama ogaal badna ogaalkeeda ma kala xignagu qaala haddana wuxuu yidhi marka faakbirnii bal iga warbiho can amaaraatiha calaamooyinka lagu aqoonsada calaamooyin badan bay leedahay qaala wuxuu yidhi marka nabigu calayh salaatu wasalaam an talida alamatu addoontu inay dhasho weye rabbatahaa sayidadeedii wa an taraa inaad aragta weye alxufaata kuwii waaye kaba hala ah. alcuraata qaaqaawana alcaalata caydhaha ricaashaay meelaha aryaha raaci jiray yatadaawaluuna iyagoo ku dheeritamaya ku fahantamay filbunyaani dhisaskii anaa kaa dabaq dheer iyo anaa kaa filla dheer uma اnطalaqa wuu iska tegey ninkii marka falabidtu waa nagaaday bu cumar ibnu khadaab meliyan zaman dheer riwaayinka barkoodna falabita wuu nagaaday nabigu meliyan zaman dheer salى اllahu عalayh wasalam uma qaala wuxuu yidhi kadib nabigu yaa cumaru cumarow atadrii ma og tahay ma garanaysaa man saa'ilu baad ninkii wax i weyddiinhay qultu waxaan idhi wuhi allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa ku cilmi leh ana ma aqoonin qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fainnahu rajulku jibriilu jibriil buu ahaa ataakum jibriil wuu yimid yucallimukum xaalu idin barahayo diinakum diintiinna waa su'aasha idinkaa laydinku diin barahayay rawaahu muslim muslim baa wariya xadiidka marka xadiidku hadda isaga laftiisuu waa axaadiitii u jawaamixulkelimkahay bal xadiidkan waxaaba lagu idlaaqaa baa layidhi ummu sunna sida faatixada suuratu lfaatixa ummulqur'aan loo yidhaahdo xadiidkan ummu sunnaa baa la yidhaahdaa sunnado dhan hooyadeed ilan bal wuxuu jamciye asaga ugu fiirso iimaankii islaamnimadii ixsaankii acmaashii kolka intan bay dib ugu soo laban waxa qalbi ka dhacahay oo iimaani waxa ku taalluqa waxa ilaahay ka dhacahay oo arkaantii islaamka baa bal kuwa dib ugu soo laaban ayagii oo iimaankii islaamnimadii oo itqaan kummaati si loo rabay loola yimaado oo loo sugo acmaashii intaba kama baxi karaan marka kama baxi karaan marka ummu sunna kaasaa xadiidka la yidhaahdaaba xadiidka marka fiir wuxuu leeyahay cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu annagoo fadhina bayna maa bayna awqaatin ayadoo la yidhin bay lamid tahay wakhtiyaala aan dhaxdood naxnu juluusun cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam nabiga agtiisa annagoo fadhina daata yowmin weliba xilli maalin ah oon habeen hayn indalaca calaynaa rajulun ninun baa nagu soo baxay nin baa mur nagu soo yidhi shadiidu bayaali iyaabi aad dharkiisu uu cad yahay shadiidu sawaadi shacari timihiisuna ay aad u madow yihiin riwaayanka barhkoodna tii nasaaiya waxay ku sii dareen weliba aad u weji waayo wanaagsan oo aad u caraf badan aad u caraf badan meeshaa waxaa kaaga muuqata sida diinteennu awalba diinteennu u ahayd nadaafa nadaafadda in la ilaaliyaa inay macaantaha meeshaa kaaga muuqato ilaan jibriil oo nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam calaa suurati mutacallimin buu ugu yimid ilaan waxbuu weydiinhayaa nabigana wuxuu ka dhigay mucallimkii ilaan jawaabtu ka bixinaya waa isaga wa maca daalika nabiga mucallimkiisuna muxuu ahaa jibriil buu ahaa oo asaguna mutacallimkiisii buu yahay marka mucallimka iyo mutacallimka mid walba nadaafadda way u baahan yihin nadaafaddu sideeday u fiican tahay caraftu siday u fiican tahay ninka mucallimka iyo mutacallimku wasaq iyo waha iyo nadaafad darri iyuma habboono diinteenna waa kan wejiga ilahay mar kastoo la istaagi إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأكل إلهي جناب مركز سو قميص سو دقة إذا سو نظيفية حد تسكسو ترتيل خبر تسكسو ترتيل إذا سو نظيفية وأكل إلهي ahayn marka nadaafadu sideeday madluub u tahay waxaana iyadu marka ku jirin mujtamac sidan oo kale ah markii laysugu imanayo ama jamaaca la tukan hayo ama jumca la tukan hayo ama ciid la tukan hayo ama yanii darsin baa la dhegaystaen meel mujtamacu isugu iman hayaan taana iyaduna kuma sii jirto nadaafadda in la sii ilaaliyaa sunno mu'akada weliba marka in nadaafadda la sii ilaaliyo yaa aad u muhiimsan midda kale wax alla wixii mu'miniinta dhiba malaa'igtana wuu dhibaa buu nebigu xadiikiisa xaynka sala allahu calayhi wasalam meeshay malaa'igta mu'miniin say isugu yimaadaanna malaa'igta way u imanaysaa marka mu'miniinta malaa'igta midna inaadan dhibin oo nadiif ahataa ah loo baahanya na nadiif ahata nadaafadda hadda haddii arrimo ka culskolka ay ku saaran yihiin inaad ka hor jeeddo una mar alla iga wasaqaysan waa dhidiida iyagu aad hayso adigoo halganba ku jira adigooba jihaad ku jiraba adoo meel adag mari waxyaala noocaas qolkaas baleed ku mashquulsho sida saxaabadii rag badan lagu sheegi jiray markaa inay dhahaan hadda rafaadkii rag mujaahidiinoo mare iska bedeli karin oo iska socdo maantao dhan oo wax iska badahan oo duurkiiyo qarfihii socdo oo maanta o dhan dhididahay markaasaa dalkaanagii ida soo oran kolka lagu leehay raggu rag macnaha inay nadaafad darre u geysay ha u malaynin waa rag rafaad iyo dhibaata u geysa rag rafaad iyo dhibaata u geysa dee kolkaad arrimuhu ima hayso inaad ku mashquusho ayaga ma ah laakiin nadaafadda sideed ugu qastaay waa madluub saasaa fiican marka la soo waxay laa yuraa calayhi aaru safari safar raadkiina baaba marka kama muuqanin ilaan waa la yaqaanaa hadalkaa ilaan wuxuu ninkan musaafir uma ekaa walaa yacrifuhu axadun mina mid annaga naga mid ah xarafaja kol hadduu wasifatu idaa taqadama can mawsuufiha sidanoo kale ama jaara majruur kolku mawsuufsi ka hor maro xaalan baa la yidhaaha laa yacrifhu mina xaal anaga naga mid yahay axadun asalkii macnaha ku aadan lahaa laa yacrifuhu unan garanayn axadun axadkaasoo mina anaga naga mid laakiin hawqaadi saas loo hormariyo xaalaa laska caraabo dhib taas marka fiiri hadda wuxuu yidhi ninkan musaafirnimo kama muuqato mana garanayno dadkii waa dad koobanoo isyaqaana magaalada dad koobanoo magaalada istaqaana weeye laba marka midun la rabay ninku markuu soo baxo sidan u quruxda badan oo sidan u dharcad oo sidan u shallaman in la garto magaaladii raggii la yaqiinay inuu dadkii meesha fadhiya nebigu inuu muxuu ka garto waa hebel yidhaah oo nin cusubuna noqonin ma ahe hadduuna magaalada nin sii joogay uusan ahayn inuu nin musaafir hadda soo galay un noqdo laga garto waade markaa haanreefnimadii ama boodhkii ama basaastii ama yacnii safarka raadkiisii sadaafyadii in laga gartaa la rabay labadii midna ma noqonin meesha wax kalaa ku jiri ayagana jibriil baa de markaa wuxuu ugu talagalay waxa la yidhahda tacmiya indhatir inaan inaan ninkan ba aqoonsanin nabigu u garan calayhi salaatu wasalaam laakiin waa jibriil labada samaad gadaal baa looga sheegahayaae meesha tacmiya wax la yidhahdaa jira waa indhatir meesha soomaalida inta badan isticmaashooo kale halxidhaalaha wey halxidhaalaha mugta waa ya tacmiyadu waa halxidhaalo kale camal ruuxa intii wax lagu yar adkeeyo oo lehayo keen markuu keeni waayo laga furo umaata u qabanao Eh, sidaa darteed marka arrintii la yaab bay ku noqotay kadib marka riwaayinka barkood siday caddeeyeen sunanka wuxuu yidhi ma soo dhowaadaa awalka horreeye si socdan jilbaha nabiga jilbaha kama saarin sala allahu calayhi wasalam jibriil calayhi salaam ma soo dhowaadaa buuhi aadnu nabigu soo dhowo buu mar kale aadnu soo dhawaada soo dhowo buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo dhowaaday wuu u yimid xagga horu kaga yimid marka xagga hore markuu kaga yimid waxaa fiican waxaa layidhi saa'ilku ama aalibku haddiiba markaa ama ninkan mustaftiga ahaa fatwada ninkuu weydiinayo gadaalgadaalay dhinacaynu kaga yimaada ma fiicno xaggoor ruuxan qumaanta u qaabilo masalada ilan xusnul waay markaas mas'alati nisfulcilmi weeye su'aal wanaagsani inuu kolkaas si fiican asagoo xagga hore wajahadda intuu ka yimaado u weydiiyaa fiican bani kolkaasu aayar xagga hore kaga yimid kellikeli iyo gadaal midna kagama imaninaba bas nabigaaba soo dhow yidhi marka wuu soo dhowaaday maxay yaqiineen saxaabadu ayagu nabiga waa la ida baray saxaabada in badan baa la canaantay laa tajcaluu ducaaءa الrasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum bacضa laa tuqadimuu bayna yaday اllahi wa rasuulih laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiy soo ma aragtid si loo lahaa laa tadkuluu buyuuta الnabiy ila an yuudana lakum ilaa طacaamin غayra naadirin ilaahu nabi ina dalikum kaana yuudi الnabiya fayastaxyi minkum allahu laa yastaxyi min axaqi saxaabadu marka nabiga zaa'id bay ugu habaysan jireen marka anas wuxuu yidhi nin reer baadiyo caaqila maalin ku yimaado ilan haybadii iyo aadaabtiina ma yaqaano ma garanhayo waana caaqiloo wax muhimaana weydiin sidaasaan marka aad u jeclan oo kaga faa'idaysan jirray buy camal reebaadiye ahaan baa marka la isaga dhigi reebaadiyaha markay nabiga u yimaadaan maxay odhan jireen saxaabadu yaa moxamed iyo wax agtooda ma hayn ilaan waa la tababareen yaa rasuul allah yaa nebiy allah kanay odhan jireen yaa rasuul allah u bannaayeen reebaadi markay soo istaagaan yaa moxamed hadde waa saxade waa magaciisii rasmigaha ah ee loo yaqiinay yaa moxamed bay odhan jireen dhag weyn magacuna dhib male ilaa taiir in loola jeeda markaa mooy inama amaalu biniyati weliba ku jirto hadduu taiir loola niyoodo dhib buu keeni laakiin ayadoo taiir loola jeedin yaa muxamed dhib male marka reebaadihi ahaan baa looga isaga dhigahaya yaa muxamed baa laydhi marka haya muxamedow intii jilbaha jilbaha laga saaray oo gacmaha ayar bowdaha laga saaray yuu yidhi akhbirnii baada can ilislaam meeshan riwaayinka barkood oo saxaynkaba waxay hormariyeen su'aasha iimaanka akhbirnii cani aliimaan tanna islaamnimaday hormarisay riwaayada iimaanka wanaagsan baa leeyi ilaan waxaad moogtaha iimaanka hadda ka hor baa lama wadaago waxyaalaha xudooyinka noocaasoo kalea ma fiicna cilmu jadalka inaad baratana faa'iidada kuma jirto war cilmu shariica lilaahi u baro oo inaad adigu intifaacsato ilaahayna kugu badbaadiyo muslimiintana aad ku badbaadiso u baro laakiin jadal iyo dood iyo waxaas inama alacmaalu binniyaat meeshiin bay soo geliyeen ogow wadaad baa wuxuu yidhi wadaa usyadhi bay war iimaanka iyo islaamnimada ka hore war muminnimada iyo muslimnimada hore ee muslimnimada horeysa wey muslimnimada horeysa war iimaanku haddaba allah inuu waaxid yahay haddii adoon shaqaba qabanin haddii baad marka qalbigaaga laga helo mu'min baa tahay islaamnimadu waa laasimtay laakiin cibaadaadkii way u baahan tahay soonkii iyo salaadii iyo kadib baa la qabanaya soomaalia qalbigu inuu horta u hogaansama shareecadii qalbigaagu inuu shareecadii u hogaansamo xaqii u hogaansamaa lamakowa ah. marka iimaanku meeshaasuu ka bilaabanaya marka iimaanka horumar kule baa liidhi marka waxaa weeye eh, eh, ruwaadda ruwaadda tasarufkooda weeyaa la yidhi islaamnimadan riwaayada ka ay soo horumartay ee eh, asalku macnaha inuu iimaanku riwaayinka soo hormariyey yaad moodaabayn inay rajaxan yihiin dhibsa ma lehe baade markaas wuxuu yidhi akhbirnii cani lislaami islaamnimada bal iga warran hadda islaamku arkaantii basu u sheegay islaamku waa noocyo badan yahay faqaala rasuululahi baa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alislaamu islaamku arkaantiisa xaqiiqatu lislaami wamaahiyatuh weliba xaqiiqada culimmadu waxay u qadarahayaan ibnu rajab alxambali isla xadiikan sharaxiisa markuu ka hadlahayo yuu dadkii saddex u kala qaadayo muslim xukmi ah iyo muslim xaqiiqi ah iyo muslim kamaali ah war noocaasoo kaleoo kale isku meel saa kugu xojsiin maayo u kala qaadi muslimku kolkuu u horreeya shahaadateynka basow la yimaado xukmulislaami buu ninkaasi qaatay waa muslimun xukman arkaanuislaamku intoodii kale markuu la yimaado waa muslimun xaqiiqatan buuhi muslimun xaqan buu noqonaya kolkuu haddee acmaasha inteedii kale intan keliya ma ah acmaasha inteedii kale markuu la yimaadana aamil mslim aamilu noqonaya ila haddana acmaashiqaybahedi kale lagula imanin arkaan islaamka mooyeen muslim naaqisaad noqonaysaa sidaa darteed baa markaa yaa meeshan ilan maadaamu arkaan islaam ka hadli can xaqiiqati اlislaam in la yidhahdo meeshii muslim xagaa lagu noqonayo weeye taasaa fiican ba alislaamu islaamku an tashhada inaad qirto weye an hushaan iyo xaala laa ilaaha laa macbuuda bixaqin xaq mid lagu caabudinaysan jirin ila allahu alla mooye وأنa محamda نبi محamdna rasuul اللahi rasuulku ilaahay inuu yahay inaad qirta wey شhahaadateynka laba lasla yidhaahdaa arkaanislaamkii marka tii ugu darayd wey calaamulislaam bay iyadu gooni u tahay waa kurkii islaamku ayada haddii la waayo wax kale usan ictibaar lahayn muran ma leh ayada haddii la helo arkaamihii kale haddii wax la waayo hadalku markaasuu imanhayaa hadalku markaasuu imanaya ila iyadu waa meeshii islaamka lagu soo gelahayey lagagana baxayo wey Eh, marka lamid maaha iyadu calaamlislaam walidaa ilaa nabigu calayh isalaatu wasalaam in badan kolkii ama waxyaala badan ma la weydiiyey man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi dakhala aljanna ama ilaahay naarkuu ka xarrimay laa ilaha illa allah kolka laydinlaahay qaacido guud ogaada kolka laydinlaahay man qaala laa ilaaha ila allah marka waxaayo waxaadu heli mac muxammadun rasuululahi way ku ladhan tahay ogu laa ilaaha illa shahaadateynkiio iswatay calan ahaan looga dhigay shahaadaynkii oo la iswataa yaa laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuullah oo iswataa yaa kolka lagu yidhahdo man qaala laa ilaaha ila allah oo muxamadun rasuullah idadii wadata khaalisan min qalbi dakhala aljanna ee waad garan kartaa anigu hadduu laa ilaaha ila allah rasuulkana risaaladiisa inkiro oo yahuudiyu soo saasu maaha ma asagaaba soo islaamnimadiiu soo galayba maya marka laa ilaha illa kolkay shareecada lafdiga ay xugun saarayso lafdiga waxaa caalam ahaan looga dhigay shahaadateynki o dhan saa u ogaadabaan oo macnahaasaa ku hor marka waa cidkii weynaa oo baad imanka taabiga ah wahbi bnu munabih oo libaax ahaa ninkaasaa waxaa la yidhi waa xoogaa lan acmaashu dadka aad ugu boorriyey markaasaa waxaa la yidhi laa ilaaha ila allahu soo miftaaxuljannati ma ah manaa laa ilah ninku hadduu yidhahdo jannu geli be manaha waxoogaa bay ii hoosgelinayaan wuxuu yidhi nacam ilaan adilladii baa ku cadda laa ilaaha ila allah miftaaxu ljannati wey laakiin furuhu ilkuu leeyahay furo ilkala'aan wax furanla arkeen fura haddaan ilka loo yeelin sakatuurada inuu furo ama qufurkuu furo ma dhacasho laa ilaaha ila allahu ilkay leedahay ilkeeda waa camaashii salaadii soonkii sakadii hadday weydo laa ilaaha ila allahu ma noqonayso qumano qaabila ilkay leedahay laa ilaha ila allahu bal alla iskama taagna marka kuwii kale saasay u jiideen wa isku taagan yihiin marka wa anna muxammadan rasuulu ullah inaad horta shahaadaynkii taas waa ka koobaad wa tuqiima asalaa wa an tuqiima asalaa salaadda inaad oogto wayaan ahay iqaamadan marka la sheegay inay bimacnaa taqwiim tahay iyo inay tahay bimacna waaye marka idaama labadaba waa suuragal marka lafdigan tuqiima macna cajiiba laga faa'idaysan salaadaa tukato keliya lama dhihin waa inaad salaaddii oogtaale salaada waa inaad macnaha toosiso salaada toosinteedu marka maxay ku xasishaa in arkaanteedii lala yimaado oo shuruudeedii lala yimaado hay-aadkeedii lala yimaado mubdilaadkeedii laga ilaaliyo tanay ku toosi kartaa moogta haddii laakiin saa aan la yeelin fasalli fa innaka lam tusalli baa meesha imanaysa marka salaad inaad tukataa u malayno salaadii waan tukadaas dhihin waa tuqiima lafdiganaaba laga qaadan meel walba laga cabiraayo waa an tuqiima asalaa salaadii baade marka waa inaad toosisaa macno kale bimacnaa iqaamadii bimacnaa dawaa'i daama ahayd daa'imtaan waa inaad salaaddii daa'imtaan waladiina macalaa salaatihim yuxaafiduuna waa inaad salaaddii daa'imtaan ahay oo weligaa baad aad wadaa wa tuqiimo salaata salaaddii inaad ogta wey ee salaaddii ruuxa ka tagana haddee waaba isagu kasna uga tagaa hadda kaasagu baade markaa islaamnimadii hadduu shahaadateynka ku dhawaaqay lafteeda saxaabadii baade marka qayb ka mida yacnii culimmadii salafkii imaamu axmed rag badan muxadisiinta intooda badan ay culamada qaarkood ku idlaaqeen diinta islaamka oo bannaanka ku waa kufri kaafir caaday leeyihiin salafkii waa saxaabadii qayb ka mid ah a'immada kale saddexda iyo culimo kalena waxay leeyihiin marka kollaba imaamu maalik imaamu shaaficiyo waaba la dili oo nin hadda weyn oo ka tegay salaad nin la dhowran karo islaam fiicana ma ahe laakiin xaddan baan u dilaynaaye maadaamuu laa ilaaha ila allahu asagoo dhabaa uu leeyahay salaadana wujuubkeeda una inkirsanayn bal aynu ka dayna baad markaas yacnii gaalnimada loo dila xad aan u dillo marka heerkaasuma joogaaba nin heerkaa jooga nin meelahan jooga ma aha baad ha u malaynin gaalnimaan u diliyo xad baan u dilaynaa in lagu naxariistay ha u malaynin watuqiima asalaa watu'tiya zakaa zakadana waad marka waa inaad dhiibtaado zakada inaad bixiso wey limustaxaqiihaa adoo maaligii ah dadkii mutaystay inaad u dhiibto aw lilimaami imaamkii jaa'irba ha aada hadduu rabay hadduu imaamkii jaa'irka hadduu kaa tawaliyo xaq adigu kaa dhacaya haddii imaam jaa'ir ah inaadan u dhiibin ouna ku ogaan karin oo keenuna ku lahayn waxba inaad la doonato ma fiicno hadduu jaa'ir yahay laakiin hadduu keenku yidhahdo ah waaduu dhiibi meeshuu dooni ha ku bixiyo adigina xilkii waa kaa wareegi adiga halka waa kaa wareegay baad bas wey kol haddaad dhiibtay limustaxiqihaa aw lilimaami baad zakadiina baad marka in loo dhiibaada si ay ahaydna loo bixiyo haddii adigoo lagu lahay baad qaalan fiman nirig laba jir baad iska soo joojiso taa suuragal maaha waana khasaaraysaa zakana kaama bixin fasalli fa innaka lam tusallidig u wey qaalintiina kaa tagtay waxba yaraatee xoolahaagii iyo waxaad dhiibaysaa iskuma aadana soo maaha ma jirto ma ansaxin wax zakadii sidin baa lagu lahay kaama kor noqonin Eh, akaduna hade waa cajiibo maalka iyadan baa cuni maa halaka maalun fii barin walaa baxrin ilaa bimanci zaka maalka waxa cuna zaka ugu weyn maalkaaga waxa khasaariya oo cuna zakada iyo ribada eh, yamxaq ullahu riba wa yurbi sadaqaat waxyaalaha ugu daran maalkaaga intaas leedahay ah wax ma bixin kara balaacaad waxa ayadu maa ku soo noqon ayadu maa kaa cun zakadii intaas ribada as leedahay war waxna faa'idaa ma dayn karin ayadun baa khasaarin gubayaayo lagaa dhacay iyo bad ku dhacay beri ku dhimayaaba eh, iyo adigaba ku halaagayaaba isaguma dib markaa isu cuni isu khasaarin ma marka zakada in aan lala lahjaclaabin oo si dhiibu nafsi ah loo bixiyo weliba ilaan haddiiba de markaas aad bixinayso shay sunno ah nin lagu dayan hayo oo ama nin caalim oo lagu dayan ama si haddii uu ruuxu yahay kolkaa inuu muujiyaa lagu dayday way fiican tahay masjidkanaad wax u yoohinaysaa marka ninkii baa lagu daynaya hadduu yihahdo waxaasaan bixiyey waaba lagu dayan kolkaa way iska fiican tahay haddiise aynase ahayn inaad qarsato eh, xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu baa fiican amaa hadday tahay zakada faradka ah waxaa mar walba u wanaagsan oo an iyo labaatan darajana ka sarraysa siduu cabdullahi ibnu cabbaas uu yidhi inaad tahay zakadaydii waa taas soo ma aragtaan fiirsada waan bixiyey inaad beri noqotay muslimiintuna ku markhaati kacaan antum shuhadaaullahi fii ardihi baa tihiin Eh, inuu ber yahay dadka kaletana ay ku ogaadaan kanaa loo baahan yahay marka sekadu qarqarsooda iyadu uma baahno sadaqada kale qarqarsada haddaad qarsan kartaan sekada bannaanka dhiga wa tu'tiya zakaa wa tasuuma ramadaan ramadaankana waad markaa aad soontaan ramadaan sekada marka ninku hadduu baxin waayo hadduu miskiin tabariyar uu yahay meeshii dad shacabi eh, arrimo guud shacab macnaha shaqa ugama qaban karaan waa qaacido guud maslaxadda bulshada iyo muslimiinta nin shacab nin shacab kale wax ugama qaadi karo inaad wacdido ood waando ood wax u sheegto war qashinka waddada ha kusoo tuuri ilaah ka yar war waddada biyaha ka leexiyo ha kusoo waa dhinac uga leexi war sidan yee inaad tidhaahay haah taa iyadu waa laisku wada leeyahay oo markaas alaamiruuna bilmacruufi wey wannaahuuna cani ilmunkar laakiin inaad adigoo shacaba aad xoog wixii kaga qaaddo meeshii aan markaa ruuxaad wax ka qaban kartan ahayn dhibbaa keen dhibka ka xasili baa shareecadu ilaahnu ka inkaara macnaha haddaad isagii asagina kula mid iyo islaysaan fidna ka weyn baa ka xasilaysa somaali taa marka shaqooyinkaaso dhan waxaa iskale maamulka maamulka marka muxuu samayn ninkii maskila sakada keen buule uu ka qaadaya hadduu diidana hadday xoog leeyihiinoo koox ahoo markaas isgargaarsadaan kolkaa waa lala dagaal sida abubakr bnu sidiiq uu odhan jiray wallaahi ninkii zakadiiyo salaada kala reeba ina la dagaal fogaa in lala dagaalo taasay noqonaysaa laakiin shacab maaha kala dagaalahaya ogow ilaan fidno kale dhiiggan baad sii badinaysaan wax tiri maysaan wa tasuuma ramadaana ramadaanna inaad soonto weeye rugniga afraad ramadaanna siduu ilaahay u jideeyey in loo soomo la ilaaliyo intii bishaa yaree kooban shahwatulbadni dhahaad cuntood cadtay intaad balloonka iyo gaajada u adkayso walaalaha miskiinta ee masaakiinta ah ee muslimiinta ah oon waxay cunaan iyo waxay haysta aan jirin oo laga yaabo caawa inay ku baryeen gaajo adiguna aad iska bafuufsanaysa waada qureecdaadii oodan ka warhaynin bala laftaada in wax lagu dareensiiyo meesha way ku jirtaa ah, in wax lagu daray way ku jirtaa bal ayagana aadda aragtide inta bisha ramadaan hana cunin hana cabin maalin habeenkii haba lasoo fasaxay ah, habeenkaaba waa nacmo ilaahay noo fasaxay haye markaa shahwatuna waayo farji walaalahaaga waa marka doobyada oo waxay ku guursadaan aan haysan oo guursanla oo habeen walba iyo maalin walba iska kaleedan aniguna islaamaha iyo xalaalaha iska haysato badhinka qabaan aad ogaatide bal intan bisha ramadaana keliyata habeenkii baaba lagu fasaxay ila awal kor habeenkii kole laysuma ogolaya haddii ceshahaba la tukado ama mehe ruuxu yar qayluushadaba ayadana waxaa la yidhi ha u dhowaanin bal islaantaadi ha u dhowaanin bal adigu intan ayada lafteeda aad ogaatide Eh, iyaduna waa qodob kale waa intaa iyadu waa laga maarmaan shahwatulbadni wa shahwatulfarji labada in la xidhaa waa laga maarmaan waxaa u dheeraada marka shahwatuljawaarix alukhraa alimsaaku can way markaa can shahwati jamiici eh, jawaarix xubnahoo dhan ishii inta bisha ramadaana inaad hafiso afkaagii inta bisha ramadaana inaad hanato mar walba waa la rabay laakiin ramadaanku way sii adag tahay dhagahaagii bisha ramadaan inaad hanato gacmahaagi iyo lugahaagi inaad hanato yuunasanku kaa dilaacayna asawmu junna inama asawmu junna wa xisnun xasinun min annaar buu nebigu calayh isalaatu wasalaam waa gaashaan laakiin riwaayo kalena wuxuu nebigu asawmu junnatun maa lam yakraqhaa soomku waa gaashaan naarta iyo macsiyada kaa hortaagan haddii adigu aada dilaacayn been baad sheegi xan baad sheegi bas soomkaaga waa dilaacay soomkaagii waa dilaacay gaashaannimo ma jirto uu naar kaa xijaaba ama ma ahe baad markaa uu kaa xijaabo yacnii macsiyo ma dhacayso markaas watasuuma ramadaan ramadaan inaad soonto wey kolkaysay in badan aan ku arkayno ruux muslimooba aaminsan inuu ramadaankii waajib yahay yabaahayad iska cuniyo iska cad ramadaankii u galay waalka iska baqayilahaya iska raamsanaya wuu baqayilahayaa ramadaankiina uu galay uba iska cunahaya magaacadiisu iska dabaalanaya kolkaas maamulku inuu soom ajirla'aana soomsiiya loogu talagalay ilan islaamku kolkaan maamul leenahay ha u maraynina islaamku marnaba uguma talagelin dad fawdaa laa yasluxu nnaasu fawdaa laa suraata lahum ma suuragal ah marnaba inay noqdaan oo shareecadu ma ogolo in khaliif iyo imaam lagu samaystahay waa waajib waajib weeye waa laga maarmaan marka inay markaa la yidhaahdo ninkaas hadduuba soomkii iska jebiyey xabsi baa loo taxaali soon ajir la'aana la soomsiinaya marka soomka xaqaasa una diidnaha soom ajir la'aana waa in la soomsiiyo oo arootad iyo cabitaanka laga xidho meeluna arag cunto iyo cabitaan la geeye wey wataxuja albayta wa an taxuja albayta kacbada ilaahayna inaad u qasado wey ah, kacbada ilaahay inaad u qasado wey in istadacta haddii aad karto ilayhi ila albayti sabiilan haddii jid aad ku gaadho hawe martayaa iyo bad martayaa berri martayaaba haddii ay kuu sahlan tahay xaggii amniga iyo xaggii sahayda iyo xaggii gaadiidkaba si alla si aad ku gaadhaba inaad gaari karto adoo nabada haddaad heli karto inaad badi markaa aad xajkii aadda wey kuwii horeba ruuxu hadduuna salaad karin hadduuna soom karin hadduuna zako karin ilaan siday ahaayeen loo jideeyey inuu u tukado ula yimaado ma ahayn xajka keliya maxaa loogu qaydi in istadaacta ilayhi sabiila laba macnaa ku jira labada macno mid xajku ka dhib badan yahay acmaasha kale salaaddii waa camal badani aa yadhadoon dad keliya cid kale xunbaayanba ku dhaqo haddaa rabta addi qaawin dhar haddaad aweydo kole ku tahay iska tuko salaad say kuu qabataa loo tukada haddii xataa weyse aad weydo ayr tayamum dhaka tuko haddii musqul ugu dhexay kole ku tahay musqushaada ku dhex tuko isaga haddaad keli weydo jiifkaaga iyo fadhigaaga ku tuko salaaddii marka waayo markaas sidii la arkaba adaa isu hayo inta badan inaad tukatay tukan kartay u badan tahay kuwa kalena lamid wey laakiin xajku uu ka dhib badan yahay ka qaarad ka qaarad baa laga yaabaa meesha in looga soo qasto meeshanaad ku soomaysay meeshaad sakada ku bixinaysay meeshaanaad ku tukanaysay kan waxaad aadaysaa dhagaxaas ilaahay si u barakeey ilahan ogin aba dhagaxan xajarulaswadka la leeyahay macnaha ilaahay u geliya dhagaxyada kaga duwan fiiri wuxuu ilaahay jideeyeen baa jideysan wuxuu ilaahay wanaajin baa wanaagsane dhagaxaasaa meeshaas oo dhan iyo betel laga soo qastahayaa dembigao dhanna lagaaga daadinhayaa macna waa kaas oo waa inuu xaj ku dhib badan yahay wey oo maal iyo bedel iyo wuxu dhan isku darsanayo macnaha labaad salaaddii iyo soomkii iyo kuwaa hore haddii aad keli weydo wujuubkoodii kaama dhacayn soomkii waxaa la yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar maalmo kaleu keli karaha soomaaliya maantan baa loo dhimriyey salaaddii kadaalika haddii hadda cudur aad u yeelato wakti kale qaldee baa le ninkay hurdaba la tagta ama si kaleba noqdaa xataa haqalde ninkii kaleetana siday ku qabatay ha u tukadaa le amaa xajkii asagu haddii aad keli weydo wujuubkiisii waa kaa dhacay waxaa wal kuguma le lamid maaha marka uu ka duwan yahay sidaasa asaga in istadaacta ilayhi sabiilan gooni ahaan loogu xidhibaabo qaala wuxuu yidhi markaa cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu qaala jibriil baa marka wuxuu yidhi buui qaalada cumar way qarsoon tahay qaala cumar ibnu khadaab baa wuxuu yidhi qaala jibriil baa wuxuu yidhi sadaqta run baa sheegtay baa nabigii uu weydiiyey kolkuu u jawaabay iyuu run sheegay qaala cumar ibnu khadaab baa wuxuu yidhi facajibnaa waan la yaabnay lahu ninkii yas'alu xaaluu weyddiinhayo huu nabiguu weydiinhayaa wayusadiquuna u rumaynhayaa ninku huu nebigu u rumayn sidee weeye macnaha ruuxu markuusan wax aqoonin oo intuu wax weydiiye loo sheego run baa sheegtay oo haddaad run sheegaya ka farabadaad ogey maxaad u haysan weyday uma suubato ilaan haddaa lagu baraye run baa sheegtay ruux markaad leedahay shay aad horey u taqiinay siduu ahaa markaad ruux u sheegi aad maqasho hebel run buu sheegay amba saasaan ogaabi ku soo bex haddii shayga aad ogayn hadda qabso hadda kadib ninkii sheegay run baa sheegtay dheh kolkii xaggaa la fiiriyo waa kaloo haddee nin hore usii yaqiinay buu ogyahay waa ka xun baa sheegtay la nabiga u rumaynayo dhan kale marka la fiirina waa ka nin jaahila iso okaysanaya yaa muxamedow islaamku muxuu yahay waa ka nin jaahila iska dhigahaya marka labadanaa layaab noqoto siday u layaab u noqotay ninka nadiifta aha reemagaalkiina aan waxba ka aqoonin tuulada dadkii deganaa waxba aan ka aqoonin say labadaa isku qaban weyday yay labadana isku qaban weyday maxay tahay baad ninka una rumaynhaya su-aashana weydiinhayaba intii baa la gudbay qaala wuxuu uhi faakbirnii can اliimaani iimaanka iga marka iga warbax qaala wuxuu yidhi marka an tu'mina billaahi ilaahay inaad rumayso wey allah waxdaaniyadiisa waajib اlwujuud allahan keligii ah alfardu samad aladii lam yatakid saaxibatan walaa walad aladii laa shariika lah fii daatihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalihi allahan keligii inuu yahay koonkanka iskale inuu yahay adigaba kuku abuurtay inuu yahay asaga wax la mid ah oo daata asaga kale oo lamida ah inaysan jirin asaga sifaadka uu leeyahay sifaad lamid ah wax leh inuusan jirin magacyada meelaha qaarkood a iskaga dhacaan oo adigu hebel waa u indha qaba samiic wey allahna waa samiic haba layidhaaho marka samcigaagu ka samcilaah maah basarkaagu ka basarilaah maah cilmigaagu ka cilmilaah maah hebel waa arrintaa qaadir buu ku yahay waa qadir u kala ha lagu yidhaahdo qudradaadu ka qudratillaahi maaha sifada ilaahay wax la sifadiisoo kalena ma leh waaxidun fii daatihi waaxidun fii sifaatihi waaxidun fii afcaalihi afcaasha ilaahay siduu wax u abuuro siduu wax u dilo siduu wax u nooleeyo siduu wax u arsuqo wax u waxan ma jiraan waxay kale hebelba hebel waaas hebel waa ugu deeqay waa waxoogaa yaroo ilaahay uu ruuxan u dhiibo kana ugu dhiibay wey ee ruuxani wuxuu bixinaya xaqiiq ahaan ama uu keeni kara maba jiraan ba haba yaraatee muncimku way muujidka waxa haysiinaya mucdimka waa hebel baa hebel dilay xaqiiqa kan wax dilay waa allah ninkan wakhtigiisii unbu dhintay laakiin kan waxaa lagu haystaa waa ama loo dila ama loo cadaabahayo caaqil buu ahaaye amar baa la siiye khiyaarna waa loo yeelay amarka ilaah khilaafadda uu khilaafay taa weya waxa loo haysta ee ruuxna ilaahay dilin maba wax dili karaba ma lahaba asbaabtan oo dhan kulli allah allah musabib ka dhigay qofku ilahay u tagdhalu ka siibi sabyada maxaa ugu dara toori wax lagu gowraco xabadda xataa ruux lagu ridi toolida ka inkaarnayo rub intii la saar la afeeyey lu marinayo nabiyullahi ibraahim wiilkiis marka kolkii lii innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maadaa tara qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajiduni inta in sha allah min asaabiriin falammaa aslama watallahu liljabiin wiilkii markuu dhi dhinac u jiifiyey oo sikiintii mari uu yidhi ilaahay baaba ka waxaya wafadaynaahu bidibhan cadiim sikiintiina goyso ee dab ololahayo ruux bani aadama lagu riday shayga sabab aan naqaano ka saamayn badan muxuu yahay dabkii intaasoo biloo ama wixii la shidahayay nebiyullahi ibraahim markii lagu dhex tuuray yaa naaru kuunii bardan wa salaaman baa leeyi waa maalmahan ugu raaxo badnaa buu nebiyullahi ibraahim aawe sababkii waa goynti tooridu maxay wax la goyna ah dabku muxuu wax la gubila'ya soo ma aragtid marka allah weeye waxa yacnihii shaqadan iska leh hase ahaatee adigana ikhtiyaar caqli baa lagu siiyey cilmi baa lagu yeelay amar baa lagu siiyey waxbaa lagaa reebay ikhtiyaar baa lagu siiyey taa wey markaa haddaad garab marto ta lagu haysta ayba an tu'mina billaah ilaahay inaad rumayso wey wa malaa'ikatihi malaa'igtiisana inaad rumayso wey addoommahan ilaahay oo nuurka ka abuuray waayo faraha badan oo tiradooda ilaahay ma cid kaloo garan kara uusan jirin wamaa yaclamu junuuda rabbika illaa hu maa fi الsamaaءi mawdicu arbacati asaabica ilaa wmalakun raakicun ow saajid nabigu le alayh salaatu wasalaam samada meel fara saa loo saara male ilaa ama malagun baa sujuudsan ama rukuucsan faraha intay leegihiin baytulmacmuur kulla yawmin waxaa geli oo ku tukanhaya sabcuuna alfa malakin way ka baxayaan kumana soo noqonayaan maalinkii la arkaba bal makhluuqaa intuu leeyaha fiir wamaa yaclamu junuuda rabbika illaa hu inta shaqo kale loo kala diray adigii nin wala waa kalo waa lagu xisaabinhayaa waa lagula waxay mid walba shaqo gaara ah loo yeelay isku shaqo maaha waayo malaa'igtaana inaad rumayso addoommo ilaahay oo jira inay yihiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun yusabbixuuna leyla wاnahaara laa yaqturuun mid walba shaqadii loo diray tii loogu diray subxaana allah subxaana allah subxaana allah neeftaad neefsanay sidaysu kale u tahay weligii ka cadsi maayo addoommaha inaad rumayso waa addoommo ilaahay de kuwii gooni loo soo sheegay jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil iyo malakulmood casraa'il kuwan qur-aanku gooni u taabtayna waa inaad gooni u dareentaad u ogaataa ayagana ilaan kuwaa waayo ka mid meeheba wamalaa'ikatii wa kutubii kutubta alla uu soo dejiyey wax alla wixii kitaaba oo ilaahay u soo dejiyey ummaddeenna waxaa ka horreeyey sagaashan iyo lixdan ummadood waxaan taam yeelaynaa toddobaatan ummaddii toddobaatanaad baan ummad kastana ilaahay wuxuu u dirahayey rasuul kutubna wuu ku dejinhayey oo inay ku dhaqmaan ilahay ugu talagalay marka kutubtii dhammaan ummadihii laga horrey ilaahay uu soo dejiyey kitaabkeennu haba wada nasakhee kulli inay xaq ahaayeen oo alla uu soo dejiyey waa inaad rumaysaa duuduuban gooni ahaanna afartii qur'aankeenna lagu sheegay oo midna uu ka mid yahay tawreed oo nabiyulaahi muuse lagu soo dejiyey injiil oo nabiyulaahi ciise lagu soo dejiyey zabuur oo nabiyulaahi daawuud lagu soo dejiyey furqaan oo isla ayadii qur'aankiiba furqaankii nabi waxaa lagu soo dejiyey afartan inaad gooni u rumayso suxuftii nabiyulaahi ibraahim suxuftii nabiyulaahi muuse ahay صحف إبراهيم وموسى سورة الأعلى أي كبر لما نيسبة أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى صحف تاسي كوانا إنا الرميساي سيقار هانا taasa iyaduna baad marka ayay waajib kugu noqonaysaa wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi rususha ilaahay u soo diray oo addoommaha u soo dirahay ila nin walba ilaahay awood ilahay awood waa u yahay nin walba inuu la hadduu yidhaahdo waxaasaan kugu waajibiyey waxaasaan kaa xarimay waxaasaa kuu fiican waxaasaa kaa laakiin ilaahay sunnadiisu kuma dureerin ummaddiiba shaksi ka mida ah in loo diro qonqon loogu diriyaayo sida nabiga alay sl ummadoo dhan loo diriyaaba rusushaa marka ilaahay uu soo dirinaya ee sufarada ah oo ilaahay xaggiisa baale markaas waxyiga ka soo gudbinaya ummadda u soo gudbinaya kulli rusul alla u soo diray wada xaqah inay ahaayeen inaad baale markaas oy wada run sheegahayeen inaad rumaysaa waajib kugu ahbaad khaasatan kuwii baad marka qur'aankeenu gooni usoo sheega an iyo labaaan ahaa ee dhowr iyo labaatanka ahaa suuratulancaam dhexdeeda aayadihii ahaa ay u bannaayeen inaad ayagana goonihaan qur'aankeennaba hebel oo hebel oo rasuul oo an nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi muuse nabiyullaahi ciise nabiyullaahi luud nabiyullaahi huud nabiyullaahi saan inay kuwa macnaa inaad goonihaan u dareento yaa loo baahanya intu qur'aankeenu toos u cadaday laakiin guud ahaan ورسولا قد قصصنا عليك من قبل والرسل لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما قيب منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك قيب لغا قصي قيب لا قصين بويلين marka duuduuban u rumay way rususha dhan baad inay kulli ahlu xaq ay run wada sheegayeen waa wal yawmil aakhir maalinta qiyaamada kaana baad marka inaad ayadana rumayso oo qiyaamada iman doona waxa ku sugan shadaa'ida iyo dhibaatada horta iyaamadu nin walowba inay usuubtaha marayn naftu hadday kaa bahdo yaamahaagii waa dhacay nin walowba eh, naftu ma kaa bahda iyaamahaagii waa dhacay ima ila ljannati wa ima ila naar baad ku sugan tahay eh, saagi nafta lagaaga qaadaba qaadidda ay malaa'igtu nafta kaa qaadiyaba kala duwan adigoo nool oo joogoo fafoglayn oo laga yaabo iska qosli ilaan kuwaaba inuu xabadku u dhirtaba kugu soo dhow ilaan wadnaha abaduraba kaa iska istaagi doono waxunbaaba kugu soo boodi doonaba iskaba lagaya iskaba qosqosliba ama sii xanuunsanow waktigu markuu wax yar ka dhimay daqiiqado malaa'ig baaba soo degayso il arag yaba imanaysaaba adoo nool lagaya iskaba qoslayso ama shaahaagaba daraf iska cabayso ilaa malaa'igta il arag kuu soo fadhiisan midib hadduu ruuxu ahlujinno yahay malaa'iku raxmaa imanaysa kafan caday jannada ka soo gaado caraf badan bay meesha la iman hadduu ahlunaar yahayna malaa'ikatulcadaabi baa imanaysa musuux buu nebigu calayh salaatu wasalaam wax galba madow ah oo qudmuun badan oo naarta laga keenay kaasay la soo imanhayaan oo mid walba ruuxda ilaan annagu dadkan kolkuu ruuxu maydku dhinto jasadkanaan u taltalinaa oon dhaqnaa oon kafannaa oon marano gelinnaa oon ku tutukannaa oon jijiinnaa ruuxdii awr uu kolkuu nabaan la buriqburiqlaynhayay ruuxdiina malaa'igtaa tawallida ama ama waay ku kafanay taladii ka soo qaado wanaagsan baa ruuxdii lagu kanfi oo ara ciliyiin baa lala aadi ama waxaa lagu kanfi musuuxda madow oo sijiin lala aadi doono yaa lagu kanfi baa ah, isla waktigaaba adoo nool baa fiir jannadii cadaadka lagu kala diyaariyey oo bannaanka jooga naftu mar hadday kaa baxdana hadda qabriga markii lagu geeyo nabigu calayh salaatu wasalaam qabriga haddii alla aysar uu kaaga dhigo yusri famaa bacdahu aysaru minhu qiyaamo iyo siraad iyo janna famaa bacdahu aysaru minhu qabriga haddii lagugu adkeeyana famaa bacdahu ashaddu minhu wayu nabigu calayh isalaatu wasalaam marka halloodin qiyaamada meefa walyowmin aakhir oo adduunka waa la rogo oo dambe iyo aakhira la tegi doona hasugin inta naftu kaaga baxun bacda qiyaamay kaaga hadhay marka maalinka dambe qiyaamada iyo shadaa'iddiisa wixii uu kulminayo xisaab iyo siraad iyo miisaan iyo waayo bannaankii caraf istaagidii iyo waayo jannadii iyo naartii iyo wax oo dhan kulli waa loo wada jeedaa yowm alaakhira maalin gaaro qolof ha u malaynin maalkaayo wuxuu gudihiisa ku jira xambaarsanaa o dhan baa loo jeedaa kulli rumayso wey watumina biqadari qadarka ilaahay waa inaad rumayso khayrii khayrkiisa iyo wahari harkiisaba khayrii khayri اqadari wahari hari اqadari qadarka haddii khayrba alla kuwaafajiyo kula kulmiy haddii shar alla kula kulmiyaba waa alla xugmiy inuu yahay inaad ogaato wey yaqiintu kolkuu nabigu ducaysanaya alayh الsalaau wasalaam ducada dheeray اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يقين قدر كان وحني الله وحو كان يهديك ماتي أبدا سنتهي حتى مصيبتك ولا دبا وين كو هين مسو وحو إله سوغيسي kolkay dhacdana hadaad ku sameeyto ajir ka weyn inuu ilaahay ku siin kaasa laga yaabaa inaad suuraysanayso kaasa laga yaabaa inaad suuraysanayso sidaa darteed marka way fududaan baa layidhi musiibadu marka qadarka hadda fiiri ilaa waxaan muran lahayn qoladii qadariyadahayd oo ardayda iskaba dabargolaan u malaynin oo odhan jirtay macnaha aanfin jirtay ilaahay inuu ama aqmaasheenna abuuray ama og yahay sii og yahay waxooga aanfin jirtay kolkii laga daayo ilaahay cilmigiisa asaliga inuu wax walba koonkan wixii iman doona oo dhici doona iyo shay walba suu ku iman doono inuu sii ogaa waa qodob culus waxaa kaloo meeshan kuugu jira looxulmaxfuudkii waa ka qalamkii la yidhi baa le qor maa kaana wamaa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama waxaad qaban iyo waxaad la kulmi waxaad cuni waxaad caddi oo dhan iyo waxaad guursan iyo waxaad la kulmi lahayd waa qoranya waa ka uu ama lawxul maxfuud ka meel kale ha noqdee nabiguu leehay xadiidkii saxiix muslim sala allahu calayhi wasalam ilaahay ashyaadan wuu qadaray qabla khalqi samaawaati waalardi bihamsiina waayo marka alfa caam konton kun oo sana ka hor samada iyo arda intaan la abuurin yaa khalaa'iqdan waxay samaynayaan o dhan ba ilaahay qadaray bu ama lawxul maxfuud ama qalinka le ha ahaado waxaa kaloo lagu yidhi uurka hooyada ayadoo adoo ku jira oo xad iyo biyaha marakayn laguu soo dir risqigaaga xalaal iyo xaaraan waxaa cimrigaagu intuu noqon wuxuu dhan baa yani yaa kuu qoran ayadoo intaa jirtay waxaa lagula xidhiir raqiib iyo catiid maa yalfidu min qawlin ilaa laday raqiibun catiidun waxaa lagu leeyahay wa inna calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiin malaa'igtan xaafidin bay kula jirtaa intaasoo dhan adigoo og inaad marka deetana qadarta ilaahay qaadan weydo oo ama aad xaaraan ku dhacdo ama aad meel aan munaasib ahayn aad hunguri u doonato wixii ilaahay kuu qadaraya iyadoo intaasoo dhan soo qadaraa kolnaba hal la ogaado meeshana waa masla waa masale aad u cajo badan horta waxaad ogaataa rasqigaagun baad heli saaka haddaad foofto oo dhagax ku foofto oo suuq ku foofto oo berri u foofto oo xoolo dareersato risqigu ilahay kuu qadarin baad soo heli risqigiiba marka laba qaybood inaad waddo xalaala ku raadsato iyo inaad waddo xaaraana ku raadsato waddo xalaalah haddaad ku raadsato oo siduu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam fattaqu llaha waajmiluu fi alab risqiga waddo xalaal haddaad ku raadsato waddadii xalaasheed baad ku soo heli waad ku intifaaxsan ilaahay diintiisa iyo cibaadadiisana waad ugu quwaysan waddo xaaraana haddaad ku raadsato asagiibaad soo heli walaalkaabaad soo dishay walaalkaabaad soo xaday walaalkaabaad soo dhacday walaalkaabaad soo khayaantay ribaad soo samaysay risqaagii maa soo hesheego wax ka badan kolle soo heli mayso waanaad ku halaagsantay kollaba risqaagiin baad heli laba jeeraba eh dhankaad u kallahdaba eh wadda xalaala ku kallah wadda xalaala ku kallahdo baad soo heli wadda xalaala ku kallahdo baad soo heli laakiin risqaagiin wadda xalaala ku raadso waa inuu soo heli shaki la'aan shaki la'aan ha sahlaagin واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره قدر كيس خيرك iyo وشر شركيسا marka musiibadu way xataa way ka salaan hadaad yaqiinta aqumaati qadarta aad u rumaysnaan tahay qaala wuxuu yidhi marka ninkii sadaqta run baa sheegtay qaala wuxuu yidhi haddana faaqbirnii bariga warrab can ilixsaani sugidda ixsaanku waa laba macnaa loo isticmaala alixsaanu fii cibaadati illaah waalixsaanu ilaa khalqi illaah makhluuqa ilaahi loo samafal dadkii taabulaysnaayo waaqsinuu in اllaha yuxib اlmuxsiniin iyo alixsaanu fii cibaadaة اllaah cibaadada ilaahay oo qumaati loo sub bimacna اlitiqaan wey macnahan hata loo jeeda alixsaan bimacna alitiqaan kaasaa loo jeedaa mm-hmm. la sugo cibaadada qumaati loo sugo iimaankaad sheeganaysa ka yoorgaar sug cibaadada aad samaynayso islaamnimadii sug kaasaa la rabaa tii baa marka wuxuu yidhi bal ixsaan ka warbix qaala nebigu wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam an tacbud allah ilaahay baad inaad caabuddo wey kaannaka taraah sidai adigoo arkoo kale fain lam takun taraah haddaadan arkin fainnahu yaraaka asagaa ku arka marka culimadii salafkii ibnu rajabi rag badan muxadidiin waxay soo guurinayaan culimadii salafkii meeshan waxay yahay labada jumlo laba macnoo khatarah laba maqaam oo la yidhaahda maqaamu shahaada iyo maqaamu ikhlaas buu nabigu labada jubna ku kala toogan ba yidhaaheen maqaamu lmushaahada ama maqaamu lmuraaqaba waa midda la hormariyey oo cibaado kasta ood la imanayso haddii xadqadu say tahay aad ogaato ood yaqiiniso allah inuu ku hortaagan yahay nabigu muxuu yidhi alay slam miitaalaan salaadii ninku mar hadduu salaada tukanhayo fa ina rabbahu baynahu wa bayna qiblatii nuku canruf tukanin sooma dhihin haddaad ogaato rabbigaaba inuu saa kula joogo salaadaad tukanaysa nabig wuxuu yidhi alayh isalatu asalaam idaa qumta ila asalaati fasalli salaata muwaddic cibaadado dhan baa sa salaadda miaal baan usoo qaadanaya fasalli salaata muwaddic mid sagootinaya naftiisii oo salaadii ugu dambaysay oo uu tukanhayay ah sidii u tukaanay waa adoo hadda lagu cadday lagu yidhi salaadan maqrib kadib salaad ma tukanaysa dabada marka iska maq inama alacmaalu bilkhawaatiimi weeye salaaddii ugu fiicnay tuko ilan waa suuragal salaad ka dambaysa inaad tukanin ogow laxdadii la arkaba inaad dhimataa suuragale salaaddii la arkaba marka saxa ku ahto nebigu alayh isalaatu wasalaam allahna inuu ku hortaagan yahay ogow siduu xadiidkii kalena u yihi nebigu xasanka ahaa uu nebigu yihi ala laa yazaalu llahu muqbilan cala alcabdi fii salaatihi maa lam yartafi ilaahay addoonku intuu salaadda ku jiro uu soo qaabishan yahay raxmadiisi iyo ridii loo soo qaabil intuuna addoonka soo ka jeesanina shaytaan ma jaraha u qabanin faida sarafa waay wajhu faida waay sarafa wajhu insarafa can hadduu asaga addoonkaa ilaahay wax ka doonahayeyba alla oo raxmadiisa la soo qaabilay oo asagu qalbigiisa qaabilin waayey oo ayr iska jeesa oo naftiisa iyo shaydaan u sheekeeyey allahna wuu iska raxmadiisa kula jeesanay intii laakiin adoo isku xidhantihin shaydaankuna meel ma helahay wuu carari khanaas buuiyo markaa wuu cararahaya marka maxaa la yidhaahdaa allah inuu ku hortaagan yahay ilaan hadda tusaale yar madaxaweynaa ku hortaagan oo madaxweyne dadka ka mid ah oo addoonka iyanoo miskiinka ahaa yaa ku hortaagan kolkaad hor fadhido inaad ciyaarto oo jeejeesataa waxaasiya maya asagaasaad ka hebaysanoo waad dhowri oo waad ilaalin edabtaad ilaalino asagaad waad aamusan tahay allah oo koonkan melikul mulug koonkan dhankii iska lahaa oo ku xisaabinhaya oo aad hor taagan tahay war inaad dareentaa loo baahaya maqaam muraaqaba la yidhahda maqaam lmushaahada la yidhahda maqaam mushaahada labadaba selafku way ka cadin jireen culimada selafka ibnu rajab iyo kitaab sharaxda in badan wadiin soo rarahayaan taasaa baa markaas maqaamkaas waa ka hore cibaado kastoo qabanayso allah inuu kuu jeedo inuu asagun kaa jazayn doono kolka dam cibaadada xataa way kuu dhadhami cibaadadu way kuu dhadhami badankaagu lafta nashaadu heli haddii heerka aad gaari weydo martabada labaad fain lam takun taraahu fainahu yaraak inaad dareento adi haddii qalbiga ila masaladaas aaban idiinsii caddeeye qalbiga waa basiiradu waa qalbiga walaakin tacmal quluubu latii fi suduur qalbiga waxa laga arkaa u inkaaran basarka sida looga arkaa qalbigana wax looga arkaa welidaa waxaad u aragtaa kolkaad hadda fikirto ood meel diiradda aad saarta qalbigaagii sawir baa kuu soo bix welidaaba waxaad maqli jirtay markaad aragto sawir kalaad haysatay weligaa mal arag sawirka xageed ka keenta weligaa saan moodahayaba maahan si kaloo ku soo baxa sheeg awal hore maad arag sawirka xageed ka haysatay qalbiga way moogtahay qawlka qalbigaa la rabaa inaad muraayad inaad saa u sawirto allah kaannama aada ujeedo oo kale xaqiiqadu say tahay baad sawir qalbigaa kaaga soo bix reerka haddaad gaari weydo martabada labaad waa inaad ogaato allah inoo isaga kuu jeedo haddaad sawiran weyday oo qalbiga halka gaari weyday oo aad u arki weyday xaqadii allah inuu kuu jeedo maqaamun waxaa la yidhaahdaa maqaamu ikhlaas allah kuu jeeda camalka asagoon u saafi garay ikhlaas keliga maqaamu ikhlaas baa la yidhaha kan dambe markii hore maqaamu muraaqaba ama maqaamu mushaahada fain lam takun taraahu fainahu yaraak qaala wuxuu yidhi faakbirnii can saaca wallah subxaanahu watacaala aclam